jabkood jabkood jabkood jabkood gaalada farxaad farxaad farxaad farxad weeyaan jabkood jabkood jabkood jabkood gaalada farxaad farxaad farxaad farxad weeyaan nimu waaran gaalin warkaaga magaale nimu dhangaalin warkaaga magaale ruuxii soo joog lagawaa soo jiifaa laga hela ruuxii soo joog lagawaa soo jiifaa laga hela jabkood jabkood jabkood jabkood gaalada farxaad farxaad farxaad farxad weeyaan jabkood jabkood jabkood jabkood gaalada farxaad farxaad farxaad farxad weeyaan seeftaada soo siibo gaalada sur surgoyo seeftaada sosiibo galaada surgoyo kamiino udhiga kulligoodalaya kamiino udhiga kulligoodalaya jabkood jabkood jabkood jabkood gaalada farxaad farxaad farxaad farxad weeyaan jabkood jabkood jabkood jabkood gaalada farxaad farxaad farxaad farxad weeyaan kolkii loo dhawaaqana karabinkay cabbeestaan kitaabkay koryeelaan kufrigay kala gooyaan kolkii loo dhawaaqaana karabinkay cabbaystaan kitaabkay koryeelaan kufrigay kala gooyaan kolkii loo dhawaaqaana karabinkay cabbeestaan kitaabkay kor koryeelaan kufrigay kala gooyaan kolkii loo dhawaaqaana karabinkay cabbeestaan kitaabkay koryeelaan kufrigay kala gooyaan